walow raximnaahum wakasafnaa maa bihim min durin lalajuu fii duqyaanihim yacmahuun allah subxaanahu watacaala waxa uu ilaahay kaga hadlay aayaadkan sida kufaarta qaarkood ay ugu adadag yihiin gaalnimada oo xataa dhibaatada ku haysata haddii ilaahay uu ka qaadi lahaa qur-aankana uu fahamsiin lahaa inaanay u hoggaansameen ayaa ilaahay aayaadkan ku caddeeyey oo ay gaalnimada uun iskaga nagaan lahaayeen culimmadu waxay leeyihiin wuxuu la macno yahay walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum aayaddu aayaddaasay la macno tahay bay mufasiriinta qaarkood ay sheegeen allah wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala walow raxibnaa haddaanu u naxariisan lahayn hum ayaga haddaanu u naxariisan wa kashafnaa aanu ka qaadi lahayn maa balaayadii aanu ka qaadi lahayn amba maa wixii aanu ka qaadi lahayn bihim ayaga ku sugnaa oo min dirin dhib ah haddii aanu ka qaadi lahayn laladduu waxay ku fogaan lahaayeen fii duqyaanihim baadinimadoodaas iyo xadgudubkoodaas unbay ku sugnaan lahaayeen yacmahuun xaalay yihiin kuwii wareersan oo asfaysan laladuu waxay ku beeraan lahaayeen amba ay ku nagaan lahaayeen fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuun xaalay yihiin wareersanoo asfaysan allah wuxu subxaanahu watacaala walaqad akhadnaa wallaahi laqad akhadnaa waxaanu ku qabannay hum ayaga bilcadaab cadaab ayaanu ku qabannay oo macnaa musiibo iyo balaayo ayaanu ku ridnay fama stakaanuu isumay dhiidin lirabbihim rabbigood isumay dhiidin ama umay sabc maa alistikaana waa isdhiibid weeye wama stakaanuu isimay dhiibin lirabbihim rabbigood wamaa yatadarracuuna manay baryin wamaa yatadarracuun allana may baryin subxaanahu watacaala bal ee quluubtooda ayuunbaa sii qallashay ma arkaysaa markaa noocaasi ayay ahaayeen wamaa yatadarracuun yacnii mana u dariin baad odhanaysaayo waa ilaaha in la isu dhiibo oo la isu silciyo tadarucu amba baryaduba intii la zumaankii iyo gaalnimadii ku jiray xataa idaa fataxnaa markaanu ka qaadnay xataa idaa fataxnaa markaanu ka qaadnay markaanu furay calayhim korkooda markaanu ku furay baaba albaab markaanu ku furay albaabkaaso daa cadaabin cadaab u saaxiiba amba cadaab leh cadaabkaasiyow shadiid daran amba adag idaa hum isla markiiba markaanu cadaabkaa ku furay hum ayagu muqlisuuna kuwii quusan weye fiihi ay fii haada alcadaab cadaabkaa dhexdiisa quus la yimaadaanoo iblaas baa ku dhaca aliblaasu waxaa la yidhaahdaa qofku inuu quusto khayr dambe inaanu helaynba uu isu arko khayr oo dhanba ka quustan xataa idaa fataxnaa marka haddaanu furo xataa idaa fataxnaa haddaanu furo calayhim korkooda haddaanu ku furo baadaa albaab albaabkaasoo daa cadaaba cadaab u saaxiiba cadaabkaasoo sadiiga adag idaa hum ikaa'idaa la yidhaahdaayo idaa hum isla markiiba mublisuuna khabarkuu fiihida ku tacalluqaysaa maog mublisuuna kuwii quustay weeye fiihi ay fii haada alcadaab cadaabkaa aanu ku furay iyo imtixaankaa dhexdiisa ayay ku quustaa wa huwa allo alladii midka weeye ansha'a abuuray lakum idinka idiin abuuray assamca maqalka iyo waalabsaara aragyada waalafida iyo quluubaha qalbiyada allah idin abuuray weeye qaliilan maa in yar oo yar ayaa tashkuruun aad u mahad celisaan ay tashkuruuna waxaad u shukridaan amba aad u mahadnaqdaan alle shukraa umahadnaqid masjarka ina qaliilan maa mada waa saa'ida liqilati tawkiida ah. markaa qaliilan mafcuulu mutlaq sifo ayuu u yahay macnaa soo qaado ficilka dambe oo waxaad tidhaahdaa tashkuruuna macnaa caadadoodaa laga warramaya oo ilaahay mahadnaq yar u mahadnaqa macnaheedu ma aha tashkuruuna alle waxaad u mahadnaqdaan shukraa u mahadnaqid ayaad u mahadnaqdaan u mahadnaqidaasoo maa yar oo yar sidaa weeye qaliilan maa yar oo yar amba qaliilan maa in yar oo yar ayaa tashkuruuna ayaa adig mahad celisaan wakti yar xilli yar wahuwa alle alladii midka weeye dara'akum idin faafiyey fi lardi arlada dhexdeeda idinku faafiyey wahuwa alle alladii midka weeye dara'akum idinku faafiyey macnaha idinku tarmiyey fi lardi arlada dhexdeeda wa ilayhi ila allah alla xaggiisa uunbaa tuxsharuun laydiin ururin doonaa tuxsharuun alla xaggiisa ayuunbaa laydiin ururin doonaa wa huwa alle alladii saweeye yuxyii wax nooleeya wa yumiitu waxna dila wa huwa alle alladii midka weeye yuxyii nooleeya kuu doono noloshiisa wa yumuut waa allaha dila ah. qofka uu doono dilidiisa walahu walilaahi alle ayuunbaa iskale ikhtilaafu alleyli waannahaar habeenka iyo maalinta iskilaaftanaantooda walahu walilaahi alla ayuu u sugnaaday ikhtilaafu alleyli waannahaar maalinta iyo habeenka iskilaaftanaantooda afalaa tacqiluun kuwa caqlile miyoydaan ahayn miyoydaan waxba fahmaynin oo aydaan caqliyeynaynin wa adilatu tawxiid bal eh saakabakaalow ibdiraab intiqaaliyaa la idhahdaa orkaa hore ayaa lagu guuraya qaaluu waxay yidhaahdeen kuwanna midla maa kii oo kale ayuun bay yidhaahdeen qaala ay yidhaahdeen ay qaalahu maada mastaaqiru kan una mawsuul qal e kaa hore kaba kaale qaaluu waxay yidhaahdeen mila maa kii oo kale kabadaa isku qabo markaa mila maa kii oo kale qaala ay yidhaahdeen hu hadalkaba qaale hu ay yidhaahdeen alawaluuna kuwii ayada ka horreeyey amba waxaad tidhaahdaa qaaluu waxay yidhaahdeen mila maa qaala alwalu ay mila qawli اlwaliin markaa maada mustariyayn ka dhignay mila qawli اlwaliina kuwii haro hadalkoodii oo kale ayuunbay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen kuwa hore iyo kuwaniba aidaama marka aidaama marka mitnaa aanu dhimanno wa kunnaa aanu noqonno turaabaa ciid aanu noqonno wcudaama lafof aina ay anubcasu miyaana la soo saari doonaa ina anaga lanubcasuun kuwii la soo saari doono miyaanun aina anagu lanubcasuun ay anubcasu qaaluu waxay yidhaahdeen anubcasu miyaana la soo saari doonaa qadar qadaara ayaa jirta istifhaamkani waa inay xaq leedahay in maaragtay iyada xagga hore ay marto anubcakum miyaanala soo saari doono idaa mitnaa markaanu dhimanno oo wakunna aanu ahaano turaaba ciid aanu noqonno iyo wa lafo a innaa anagu lanabcusoon ma kuwa la soo saari doono ayaanu nahay laqad wucidna wallaahi laqad wucidnaa waa naloo yaboohay nahnu annaga macnaa soo celintaa iyo aabaa'unaa aabbayaasha aabbayaashayaba waa loo yaboohay haadaa ishaarada waxay ku dhacaysaa bacfiga haadaa soo celintan waa naloo sheegay amba waa naloo ballan qaaday min qablu aw min qablika adiga hortaa nebi maxamed amba horaba marka mararka qaarkood inay soo gaadhay baad dalaynaysaa bacfigan amba maadaama suuraddu walmadane ay tahay dee niman ahlukitaaba ayaa goobta joogay in haadaa ay maa haadaa kaasi ma aha soo celintaasi noo ahaanin ilaa asaabiiru alawaliin kuwii hore sheekooyinkoodii mooyaane wax kale waa usuura xala waynu soo maray isculanaysahay asaabiiru alawaliin dadyowgii hore deenahoodii weeye oo waxay dadkii hore u maaragtay sheesheegi jireen oo aan asal lahayn bay yidhaahdeen kul waxaad tidhaahdaa nebiyow niman kumaa iskale alardu arladan yaale war dhulka yaale qul waxaad tidhaahdaa niman kuma ayuu u sugnaaday alardu arladu iyo waman duun fiihaa arlada dhexdeeda ku sugan yaale in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa ogsoon cidda lidin fayaquuluun ilaahay baaba ka warramaya inaanay rubuubiyadiisa dakibsanayn sayaquuluuna waxay odhan doonaan liman baa la yidhi ma og tahay allah ayaa iskale bay odhan doonaan lilaahi alla ayaa iskale horta waxaad ogaanaysaa nimankan mushrikiinta la yidhaahdaa allay guudaneen tawxiidu rubuubiya ilaahay inuu khaaliq yahay raasiq inuu yahay mujabbir inuu yahay muxyi inuu yahay mumiit inuu yahay dinka firsaay way kirsan yihiin inta maxay diidanaayeen markaa nimanka nimankani maxay diidanaayeen nimankani waxay diidanaayeen tawxiid اluluhiya macnaha in ilaahay cibaadada keligii leeyahay oo waxa alla iyo fasixiso un ku noqotay alla keliya caabuda ajacala alaalihata ilaahan waaxida sidaasay lahaay ajacala alaalihata ilaahan waaxida ilaahyadii oo dhan ma ilaah ulaayo ka dhiga marka halka sarku ay ka qurmaysay ee rususha ilaahay safarada ay kula dagaalamayeen halkan ay ahayd sababka xidil rubuubiya iyaga ayaaba loo xusaysanaya xuso ayuu ku yahay waayo marka yidhi uluhiyada rubuubiyada ilaahay ay u qiraan rasman waa inay raaciyaan uluhiyada cibaadooyinka bisalhi marka ilaahay inuu raasiq yahayo uu yahay mudabbir uu yahayo wahyi uu yahayo arsaaqa uu yahay yani arrin laysuga diidana ama adeer ma aha ma aha arrin qofku islaamnimada ku galana maaha ku geli maayo oo maanta qofku ilaahay waa raasiq ay sibna raggan halkaa isuu taag ilaahay waa raasiq khaaliq mudabbir muxyi mumiit abadan hal yuslimu bidaalika laa abadan ku islaami maayo ilaa uu quro ilaaha cibaadada xaq u leh allah keliya idin waa in dacwaddu marka ay noqotaa mid koobsanaysa dhammaan noocyada tawxiidka allah yacni xubuudiyadiisa uluuhiyada tawxiid alasmaa'i wasifaat oo inta badan tawxiid alasmaa'i wasifaat oo dalalkiisu amba muranka ka yimaadaa waa bayna almuslimiin ogow waa bayna ama tawxiid aluluhiya oo muranka ka dhashaa waa bayna almu'miniina waalmushrikiin wow aa tawxiid rububiya in yar khalqi waa in yar baaba diidan ilaahay jiritaankiisa iyo maamuridiisaba maogtahay markaa kun daaciyan waay noqoto daaci dacwadiisu ay ku salaysan tahay calaa manhaji rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam calaa manhaji rasuuli illaahi markaa dacwadaadu waa inay samiso tawxiidka oo dhan laakiin intii abujahalba ogaa in haddaad la maaragta wado un waad xiiqaysa sayaquuluuna lilah kul waxaad tidhaahdaa afalaa tadakkaruun markay sidaa yidhaahdaan kul waxaad tidhaahdaa afalaa tadakkaruun miyaydaan waansanin kul waxaad tidhaahdaa nebiyow mankuma ayaa rabu samaawaati sanadka rabbigooda ah rabu samaawaati ah sanadka kalihi waasii maaliuma samaawaatka samaawaadka asfarci dabada ah wa rabbu alcarshi carshiga rabbigiisu waa kuma carshiga alcadiimi weyn fayaquuluun waxay odhan doonaan lilaah baa inaga inoo taalla abcamr ubaaki waa fayaquuluuna allaahu allaahu qiraa'adiisu markaa ishkaal ma laha halkanoo kale ishkaal leedahay markaa macnaha ishkaalku ku jiraa waa maxay man marka la yidhi waa inay kaa noqoto oo macnaha rabna ma rabu asamaawaati waalardi ayaa waxay ka dhiiqan tahay kuma ayaa nafsiya kuma ayaa leh ayay macnaheeda waa taasaa darteed baa layidhi sayaquuluuna lilah ilaahay baa iskale kuna waxaad tidhaahdaa markay sidaa u firaan ila waa garkii waa lagu naqayaa afalaa tattaquun ay afalaa tattaquuna allah alla miyadan ka baqan qul waxaad tidhaahdaa nebigow minkuma biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay gacantiisa laa taqul biqudratihi walaa binismatihi walaa bikada wa kada allahu aclam ma arkaysa ilahay baa ku cilmiyadan og a antum aclamu am illaah qul waxaad tidhaahdaa man kumoo biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay malakuutu kuli shay shay walba lahaantiisa malakuut wowga iyo kaadu waxay faa'iideynayaan waxa la yidhahdo mubaalaqa sida raxamuus iyo rahabiis iyo raqaabuunta oo kale malakuutu kulli shay shay walba lahaanshihiisa kuma ogsanay kumay gacantiisa ku jiraan oo wahuwa isagu yudiiru wax magan geliya oo wahuwa isagu yudiiru wax magan geliya oo walaa yujaaru aan laga magan gelin kuwa isaga calayhi calaa axad axadna aan isaga laga magan gelin kuma ilaahay kaa ilaalinaya abadan walaa yujaaru calayhi isaga axadna aan laga magan gelin axadna see ayaan laga magan gelin oo laga badbaadin karin in kuntum haddaad tihin taclamuun sayaquuluuna lilaah ilaahay baa malakuudkaas kalayay malakuudkaasi waxay gacantiisa ku jiraan lilaah alle in waxaad tidhaahdaa tusxaruun haddaa sidee laydin sixray laga sirantihiine marka intaasoo dhan idinku og haddana ilaahay baji caabudaysaa faamaa tusxaruun sidee ayaa laydin sixraa bal aataynaahum bas bal ataynaahum waxaanu ula nimi bilxaq xaq baanu ula nimi aatina bilnabida bal ataynaahum waxaanu ula nimi bilxaq wa inahum ayaguna lakaadibuun xaqii ayindajeelinayaan meesha waan kaligayaallo amana xaq baanu ula nimi iyana xaqii ayindajeelinayaan matakada allaahu alla ma yeelanin min walad ay waladaa waladaa walad ilaahay ma yeelanin wamaa kaana mana ahaanin macahu ay maca allahi alla maciisana ma ahaanin min ilaah ay ilaahun ilaah ma ahaanin had lagu caabuda min ilaahin ilaah kale wax la maamulaa ma ahaanin idan hadduu ahaan lahaa ilaah kale idan low kaana ilaahun aakhar ilaah kale hadduu ahaan lahaa ee ladahaba wuu ma tegi lahaa kullu ilaahin ilaah waliba wuxuu ma tegi lahaa bimaa khalaqa wuxuu abuuray waa la qaybsan laha adduunyadanba bima khalaq waxa la abuuray wuxuu abuuray buu kaxaysan lahaa dhammaankiibuu kaxaysan lahaa khalaqa uu abuuray wala calaa ma indalaali lahaa macnaa waa ka adkaan lahaa bacdukum barkoodba calaa bacdin barka kale way sinqalaabi lahaayen subxaana allah ilaahay ka hufan taasi inay dhacdo camaa kiibuu ka hufanya yasifuun ay ku sifaynayaan allaha caalim lgaybi allah ba ka sifeey allaha caalim ilweyd waxa maqan caalimka ku ah waxa maqan iyo washahaada muuqatadaba waxa ku muuqda fatacaala wuu ka kor noqday cama yushrikuun ay can ishraakihim ushrig yeelidooda bihi allah ushrig buu ka kor noqday macnaha ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala in ilaah weliba ilaaha kale wax ku qabsan laha nimankan la yidhahdo waxay baabkan u yaqaanaa waxay yidhahdaan daliilu tamaanic baa jira ah. daliilu tamaanic ayaa jira oo macluumka weeye hadday meeshan ilaahyo badani ay ahaan lahaayeen ilaahyo badan hadday low turib yani haddii la qadaro bay yidhahdaan masalan lagaba soo qaado inay meesha laga saanic ay tiri lahaayeen laba ilaah hadday tiri lahaayeen oo midkooduu dooni lahaa fa araada waaxidun taxriika kufrihi inuu samada dhaqaajiyo masalan amba midkana kala ijiiqo wa araada laakharu sukuun ka kalena yidhahdo waa dhaqaajin maayo labadii ilah baa isku qabsaday waa dhaqaajinayaa iyo dhaqaajinaysid wain lam yaxsul muraadu kulli waaxidin minhuma haddii nin waliba ujeedadu doonayay uu gaari waayo oo midna dhaqaajin waayo midna uhri gari waayo maxaa lagu sifaynaya waa laba cajisi kan wuxuu doonay inuu dhaqaajiyo kan wuxuu doonay inaanu dhaqaajiyo midkoodna wuxuu doonayay may suurta jirin markaasaan culamadaha waa laba caajisi naartaysaa waxaa kaloo reesoonaysaa imtinaacu ku dhacayaa ibtinaacu muraadayhina litadaadi in labadii doonintooda lahaayeen lahaayeen qura inay shayga ku tilmaan oo shaygu marqura uu noqdo mid la dhaqaajiyey oo taagan taasna waa mustaqiim ma arkaysaa hada almuxaalu ilaa min fardi tacadi marka arrin muxaala bay noqonaysa haddii shay midkoo dhaqaajiyo amba kii kale uu ku kala dhaqaajin kari waayo waka laga asaariyo muxuu noqonay makruuf noqona xaana markaa ah marka walaahyo badhiy maogaa haddii masalan kaliu damco inuu dilo wadaadkan caawa qofka ka qaada shaqladoona dhiman maayo abadan abadan marka uga ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaq walaa calaa bacdihim calaa bacdin subxaana allahi camaa yashrikuun caalim lgayb washahaada fatacaala camaa yushrikuun musrikaa waxay idhahdeen min karaamaatihi waxa ka mid ahaa haweeneyda inan ay dhashaybu malakulmowdki qaaday markaa arwaaxdii oo dhinsanadbu ku iririyey maxaa dhaco inay kaa quraan lahaay ina soo bay tiri markaasuu malakulmowdkaydu tahay ruuxdaysay tahay markaasuu yidhi ma oga aniga ilaahay baa farae ilaahay nafci dilay ma aalin karay tub alla wixii maalintaa ruuxu malagaasi qaaday kolkii ay ka haddaba kutub dadkayna haystaan ogi ayay ku qoran ay ku qoran laa ilaaha ila allah allah wuxu uhi subxaana watacaala waa wax jiro wey macruuf وغير أخر من كلامات إرشاد الأشياء يا أخي في الأرض إرشاد الأشياء تعرفونه ما الذي كفر لسه ما على وجود وحيضرب ونوحة هذا النبي رب رب غير إما تريني haddaadu tusto umaa turuannii haddaadu tusto laa yuucaduuna waxa loo yaboohayo rabbigow haddaadu tusto rabbi rabbigow balaayo wax ka jirto aniga doogtoogaanu ahay falaa tajcalnii ha iga yeelin fi lqowmi qowmka aaalimiina aalimiinta ah nacooda ilaahay ha raaca ilaahayoo balaayada markaad riyeyso haddaan joogo ha i raacin misiya wa imaa anag ayaa alami calaa an nuruwaka inaanu ku tusno maa naciduhum waxaanu u yaboo laqaadiruna laqaadiruuna kuwii kara ayaanu nahay oo isbacku celinay wow dillatii xaaladda kifladda huwa iyadu axsanu wanaaga badan waxaad ku difaacdaa asayi'ata mafcuulkiibaa taas asayi'ata ku difaac naxnu annaga ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa yasifuun waxay sifaynayaan annaga ayaa ku cilmi badan waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow rabbi rabbigayow acuudu bika adiga waxaan kaa magan galay min hamasaati shayaadiin shayaadiinta waswaasiinto sikitintooda ayaan ilaahayow kaa magan galay hamasaat bay leeyihin oo masalan bahalkan shaydaanka arki mayno si kalaynu ula baxsanana garan kari mayno wahamasihi iyo nafasihi wanafasihi intaba uu ilaahay laga magan galo weeye waa rumaantiisa iyo gabaygiisa huliyo waswaadkiisa oo hula midabsi minha aswaatu shayaadiin shayaadiinta gugujintood wa acuudu bika waxaan kaa magan galay rabbi rabbigaya waxaan kaa magan galay an yaxduruun inay igu soo xaadiraan aa wertigaan soo n soo xaadirina meel a lagu gorgorayaayo waxbu akriayaa moog qur-aankbar kusoo xaadiriin waryaha laga magwala w kusoo xaadir waad ka saari karaysa abadan ha qaldamin ogaado xataa idaa jaaa markuu yimaado hadduu ku yimaado axadahum mid ayaga uga ilamida markuu ku yimaado almowtu geeridu saacirka wey qaala wuxuu odhan rabbi rabbiga ow irjicuun ilaahay ow celiya rabbigii weyneeye mukhaatab irjicuun irjicuuni jamc buu ka dhigay moorku ilaahay ow celiyaay buu odhan doonaa celiyaay celiyaay buu odhan doonaa saasaa ugu fiican in la idhaahdo litacdiim ayuu u sameeye lacallii acmal si aan u sameeyo lacallii acmalu si aan u sameeyo saalixa camal wanaagsan bimaa kii taragtu aan ka tegey fiimaa kii taragtu aan ka tagoon guuba tagayhi saalifu hagaagsiyo rabbi ou celiye allah muxuu ihi kallaa xarfu rabcin wa sajrin baa la idhahdaa kallaa maya maya celinkaasiisa ee inahaa odhaahdani celiyaa idhan kalimatun waa kelmad huwa isagu qaa'iluhaa kii yeri uu yahay waa kelmad iska yeri allah leeya subxaana wa wamin min waraa'ihim hortoodana waxa ah barsakteed lama dhaafaana waa xooti barsakiya caalamkuna adduunyaduna way ka tegeen iminka oo adiga arkay dadkii dhintay marka waxay naga xigaa waa teed ma soo noqon karayaan aakhiradii fogey ma gasii karayaan baa ah safasha iyo xaajis qoys ilaa yowmi yubcasuun ilaa maalinta lasoo saari doono ilaa yowmi yubcasuun ilaa maalinta lasoo saari doono marka albansax waxaa la yidhahdaa alxaajis maa bayna addunya waalaakhira caalam xaajis bay jiraan alxayaat albarsakiya oo kale waa noloshaa kale ah faidaa nufika marka la afuufo fi suuri la afuufo falaa ansaaba nasab sheegasho iyo isaatirtasho baynahum dhexdooda maba hanin yowma idin maalintaas xiin kastaa u go-ayo allahuma ilaa kii nabiy maxamed mooyaan walaa yatasaaroog ismana waraysan doonaan faman taqulat dadkay cuslaato mayaasiinuhum miisaanadiisu qofkay cuslaadaan duulkay cuslaadaan faman duulka taqulat ay cuslaato mayaasiinuhum miisaanadiisu fa ulaa'ika duulkaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii miilaanay ah waman xafat duulka ay fududaato mankayn min anfaadi alcumuum macnuhu jamc ka yahay mawaasiinuhu markaa damirka waxaa laga dhigay mifo kalaftiga marka kale waxaa faulaaika kuwaas waa aladiina kuwa weeye khasiruu khasaareeye anfusahum khasaareeye fii jahanama khabar labaad ka dhig faulaaika kuwaasi fii jahanama ayay ku sugnaaday khaaliduuna kuwii ku waariyey amba khaaliduuna kuwii ku waariyey wa fii jahanama salfahu xaal ay diiran doonto waa diirashada salfahu xaal ay diiran doonto wujuuhahum wejiyadooda annaaru naara ay diiran doonto walxaal hum ayagu fiihaa naarta dhexdooda saaliuuna kuwii ka ilkacabayn doona ayihii walxaal hum ayagu fiihaa ay fii jahanama saalixuun ay ka ilkacabayn doonaan kuwii ka ilkacabayn doonaan oo miya qaslayaan maya intay gudato ayaa dunuubtani halkaas ka jirta tan kalena korba u kacaysa waaba madaxa marka duudinayaan soo madarag dunubta way ururtaa agga loo ka kacay marka saasay noqonayaan saalixuun baa ilahay leeyahy subxaana walciyaadu billah sida madaxaa la ay kormarkaas halixiin mataa maxaa lagu odhanaya alam takun miyaanay ahaanin aayaatii aayaadkaygu tutlaaka in lagu akriyo calaykum korkiina miyaanay ahaanin fakuntum ma weedaan ahayn bihaa aayaadkaas kajabood koongeeniya miidaan ahaan jirin waxay idhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow haladat waxaad ka adkaatay calayna annaga naga qaalib noqotay shiqwatunaa yadi aada noqotay guuldaradii siqatuna baa naga qaal noqotay wamaa kunaa maanaan ahaanin wakunaa wakunaa waxaanu ahayn qaynadin daalmiina lisan qaala rabbi wuxu uhi ifsa'uu ku fogaada fiiha rabbanaa rabbigayow akrijnaa naga saar minhaa naarta naga saar oo fain cudnaa haddaan noqonno faina anagu aalimuun ma aalimiin adiyayna abadan qaala rabbi wuxuu uhi ifsa'uu taga waxaa lagu isticmaala awga xad ifta-u ku fogaada fiihaa naarta walaa tukalimuun hala ila hadlin inahu malanba wasana kaana wuxuu ahaa faruuqay min cibaadii addoommadayda ka midi yaquuluuna kuu yidhaahbaya waxaaba ku cadaamuteen inahu nalamra wasaniya kaana wuxuu ahaa fariiqun qay min cibaadihi addoommadayda ka midi yaquuluuna kuu yidhaahda rabbanaa rabbiga low aamanaa waanu rumaynay ee fakfir lanaa noodaaf dembigayaga waxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru raaximiin inta naxariisataka ugu khayr badan baa tahay lahu raxma ilaahay wuu naxariistaa raxma taliiqu bihi oo laga istiqaaqay ismiyadiisa maaragtay alraxmaan iyo araxiim markaa raxmadda ilaahay lama mid ahata khalqiga khalqiguna way naxariistaa sidaasay ahaayeen oo fatakadtumuuhum waxaad ka dhigateen wowgaasi waxaa la yidhaahdaa oo masala waxaa isbaaca damaha laguwa inkaa lagodeynu ka dhashay fatakadtumuuhum waxaad ka dhigateen sikriya deeldeel wax lagu deeldeelo xataa ansawkum ilaa hum waxaad ka dhigateen sikriya deeldeel ayaabad ka dhigateen iyo istiftaa xataa ansawkum ilaa ay idin ilowsiiyeen siaad iyagu ugu mashquulsanaydeen xataa ansawkum ilaa ay idin ilowsiiyeen dikrii aniga dikrigaygaba xusidaydaba siaan iyagun ugu mashquulsanaydeen marka wax kastoo ilaahay dikrigiisa ku ilowsiiyaaba waxaan khayr naxiyin wa kuntum waxaad ahaydeen minhum addoommadayda aniga ibaryinsira tabxakuuna kuwi ku qosla ayaad ahaydeen inii anigu jazaytuhum waxaan ku abaalmariyey alyawma maanta waxaan ku abaalmariyey bimaa sabaruu sabirka ay samreen daraaddii saadu waa sabimaakriye bimaa sabaruu ay bisabrihim sabirka ay samreen daraaddii waxaan ku abaalmariyey annahum hum lfaa'isuun annahum ayagu hum lfaa'isuun kuwii liilaalay inay yihiin qaala wuxuu idhi alle macnaha sidaanu ku odhan doonaa markay qiyaamaha ilaa cimrigoodii gaadnaa adduunyaday ku dallaceena ayay dayaceen badan lahaa kam labistum intee ayaad ku nagaydeen kam labistum intee ayaad joogteen fi lardi arlada intee ayaad ku nagaydeen cadada siniina sanadaha tiradooda xagga sanada sanadaha qaaluu waxay idhahdeen labisnaa waxaanu joognay adduunyada yowma maalin baanu joognay aw bacda yawmin ama maalin barkeed ee fas'al weydii alcaabdiina kuwa wax tiriya bal ilaahay weydi qaala rabbi wuxuu yidhi in labistum ay maa labistum kumaydaan nagaanin adduunyadii ilaa qaliila in yar mooyaane waa muddatun yasiira calaa kulli taqdiir low annakum idinku kuntum haddaad ahaan lahaydeen annakum kuntum masarka halkaa mucawalkii ayaa faacil ficilka garanbu u yahay low annakum kuntum haddaad ahaan lahaydeen taclamuun kuwii ogsoon muddadu aad bay u yaraydeen aba low annakum haddaad kuntum ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa wax garanaya macnaha maydaan samayseen leexashadan baan u jeeday taqdiirsaa ka dhig leexashadan iyo baydhidan maydaan samayseen amba lamaa caatartum ilfaani cala albaaqiin kan baaba'aya kamaydaan doorateen kan jiraya afa xasibtum ma waxaad u malaynaysaa annamaa khalaqnaakum inaanu idin abuuray maadani kaafa makfuufa waa la ydhahdaa afa xasibtum ma waxaad u malaynaysaan annamaa khalaqnaakum inaanu idiin abuuray cabasa iyo cabasa xaala kowninaa caabifiin xaala nahay iska cayaaraya iyo wa annakum idinka ilayna annaga xagga inaga laa turjacuun inaan loo soo celin doonin ma sidaasi ayaad isu malayseen aayaddaasoo quraaysu ibnu taymiya dadka shinku garo ay ku akri uu ku akriyi jiray marka hadday yidhaahdeen nacam cabas loo abuuray markaasu ku hilaacin kara ilan bahalkan waxay u baahan yihiin say yihiin loola macaamilada og tahay fatacaala allaahu ciqaabkayga ma aha watacaala allaahu allaasu ayaa kor noqday almaliku soqorka ah alxaqu ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ilaa huwa isaga mooye ma ahaan kii ahan kiisooga rabulcarshi carshiga rabbigiisa weeye alkariimu wanaagsan waman yadcu qofka barya maca allaahi ilaahay maciisa qofka baryo amba caabudo ilaahan caabudo aakhara kale sifakaa sifa ayaa la ydhaahdaaye ilaahaasiyo waa sifatu kaasifa bimacnaa macnaheedu waxa weeye ma helasid ilaah dee heli karaa sifadan ilaahaasoo laa burhaana xujoo lahu isaga ah ee ugu sugnaanin bihi bicibaadatihi lahu iyo bimusulayba ku tacaluqayaan lahu isaga aanay u ahaanin ay kaa'inatu lahu a isaga aana u ahaanin bihi bicibaadatihi wax daliilada aana u ahaanin qofka caabuda fainamaa xisaabuhu qofkaa xisaabtiisu cinda rabbih rabbi agtiisa ayay ku laa yuslixu ma liibaano ma liibaani doono alkaafiruuna kuwa kufiya ma liibaani doonaan waqul waxaad tidhahdaa nebiyow rabbi rabbigayow ikfir ikfir ilaahayow ii dembi dhar waarxam ilaahow ii naxariiso wa anta adigu khayru raaximiin inta naxariisataka ugu khayrka badan baa tahay suurat nuur madaniya aayaadkoodu waa afar iyo lixdan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim suuratun ay haadihi tani haadihi tan qadar khabaru lmubtadain macduuf suura waa suurad suuradaasoo anzalnaahaa aanu soo dejinay anzalnaa waanu soo dejinay haa suuradan wa faradnaahaa waanu farad yeelnay macnaha xalaal iyo xaaraam iyo amar iyo nahyi iyo xuduud baanu ku cadaynay bukhaari waman qara'a faradnaaha ay faradnaaha waxaanu ku farad yeelnay calaykum wa calaa man bacdakum wacidda idinka dambaysay wa anzalnaa waxaanu dejinay finhaa suuraddan dhexdeeda waxaanu ku soo dejinay aayaat aayaat baanu ku soo dejinay aayaadkaasi oo bayinaatin cadcad lacallakum tadakkaruun likay tadakkaruu si aada ugu waansantaan baanu u soo dejinay allahyna subxaana watacaala azaaliya ay allatii midda asha ayaa mawsuulo ah allatii midda zanad firaysatay azaaliya ta firaysata ee haweenayda ah ilan aan la guursanin weeye iyo waswani jasimaysay ee aan guursanin waa doobkaa karshaarka weydaartay fajliduu ku dhufta fajliduu ku dhufta kulla waaxid mid la arkaba oo minhumaa labadaa dhallinyarada ah ka mida mi'ata jalda boqol jeedal ku dhufta mi'ata jalda boqol dhanjadood ku dhufta weeye dabadeedna masaafuriya walaa ta'khudkum yaanay idiin qabanin walaa ta'khudkum yaanay idiin qabanin bihimaa labadaasi yaanay idiin qaban ra'sa raxmad aba usuri ra'sa usuri yaanay idiin qaban fii diini illaahi alle xukunkiisa aad uga tudhaan macnaa fii xukmi illaah waxay leeyihiin laa tar'asuu bihimaa fii sharci illah xukunka allaha ugu turina macnuhu maaha alra'satu dabiiciya dabiiciya alraafatu dabiiciya calaa tarki ilxad taa layskuma canaanayo macnaa waxaa la diidan yahay oo xaaraam ah arraafa naxariista ku xambaaraysa qofka xaakimka ah ee xadkan oogaya calaa tarki ilxad inuu xadkan ka tago uma banaana oo xaaraam bay ka tahay in xadka uu ku waayo laakiin marka dee intaa la qarxiyo taa waxaa la yidhaahdaa oo raxmadda dabiiciga ah la yidhaahdaa oo dabiici oo wuxuu dhaha dadka ku abuuray laakiin sharciga ilaahay uga tuurine war baalahan hala dibo hala garaaco waa la ila haddii kalada eydiska imika xagka ilahay weliso maaha eydiska ugu dam dadam yuu dadam yuu hara eydis baa ogeyna ilahay xuduudkiisa markii la ogi waayey ka mid yahay azaniya macnaa haweeneyda saaniyada oo sinaysatee inanta ah iyo wazaaninka sinaystay ee inanka ah aan guursanin baa loo jeedaa weligeeda ee fajlidu ku dhufta kula waaxidi mid la arkaa minhumaa mi'ata kelba boqol jeeda walaa ta'khudkum yaana idiin qabanin bihimaa labadoodaas ra'fa usfudhig fii diin illahi fii xukmi illaahi agotuxaa in kuntum haddaatin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyawmi maalinka alaakhiri dambe waliyashhad ha yimaadaan cadaabahumaa barta lagu xanuusinayo cadaabahumaa halka lagu xadayo daa'ifa kooxi ha timaado min almu'miniina mu'miniinta kamid halkaasa imanayaan oo halkaas baa lagu dhufanaya culimada qaarkood waxay leeyihiin kuwii ku markhaati furay ayaa goobta la keenayaa ee afarka ahaa sidee ay u ogaadaan calaa bayina waxaa lagu garaacayaa intaas amaa qofku haddii uu yahay mid guur xalaala intuu guursaday wadadeekaykalama sameeyin alixsaan qofku goormuu la odhan karaa markuu sinaysto la dili karaa awalan waa inuu jiro caqad saxiixi haaniyan waa inuu jiro galmooy inay jirto walow kaana mar'a markeli ha noqotee odaygaa karkaanka weygaartay amba sinaystay isaga waxa u yeecdaa magaca buurka taasaa lagu miisa kan waxkama dhici marka azaani ninka sinaysta azaani saanigu laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan mid zaaniye a ah mooye wax kale ma guursado aw mushrika hamba mid mushrikadoo kaafirada mooyaane waazaaniyatu naagta saaniyadda ahna laa yankixu ma guursado haa iyada ilaa zaanin min saaniya aw mushrik hamba mid mushrika mooyaane waxurima waa laga xarimay daalika in kuwa sinaystay ay guursadaan cala almu'miniina mu'miniinta ayaa laga xarimay masaladan ahlucilmigu laba qowl bay ku leeyihiin qolyaha qaarkood waxay qabaan guursiga la guursaday naag sinaysataa amba nin sinaystay in loo guuriyaa inaanay bannaanayn oy xaaraan tahay culimmada qaarkood oo siday u badan yihiinna waxay leeyihiin maya hadday toobad keenaan way isu bannaan yihiin oo caqadkoodu wuu ansaxayaa nikaaxan iminka maanta loo jeedaana waa jimaaca bay leeyihiin oo macnuhu wuxuu noqonayaa azaani ninka saaniga ahi laa yankixu kana sinaysto oo uma galmoodo ilaa zaaniyatan mid saaniya ah mooyaane aw mushrikatan mooyaane wazaaniyatu naagta saaniyadda ahna laa yankixu kama sinayso haa iyada oo uma galmoodo ilaa zaani misaaniya aw mushrikun bimushrika mooyaane waxurima waa laga xarimay daalika kaa cala lmu'miniina baa laga xarima masaa'il fara badan weeye fara badan bay leedahay waaladiina kuwa yarmuuna ceedeeya almuxsanaati haweenka dhowrsan ramigani waa qadad in la yidhaahdo way sinaysataa anfa ilmaheeda waladiskuna lagu tilmaamo haddaad ina weero xaafadka waqu tidhahda jarac yahow waa qadku wuu og yahay yahow bimacnaa tiraajacatan umum marka wax soo bandhaka sawaxaas qalon garaan oran waaladiina kuwa yarmuuna sine maaragtay ganaceedayaal muxsanaad kuwa haweenka dhowrsoon uma dabadeeto lam ya'tuu aan la imanin biarbacati shuhadaa'a markhaatiyo afar aan la imanin fajliduuhum kuwaana garaaca amaaniina jayda sigoosankeedal kuwaana ku dhufta walaa taqbaluu hana ka aqbalina lahum ayaga kuwaasi shahaada markhaatina ha ka aqbalina abadaa weligood intay xumaantaa ku jiraan wa ulaa'ika kuwaasi humul faasiquun kuwa ilaahay daacadiisa ka baxaye saddex xukun baa ilaahay dadka u jirin qofka qof muumina ku idhahda waa sinaysatay isagoon markhaatina ama ana fanafsigiisa ani war waa hebel horta di anigu maihisa anin haddaad tidhaahdo maxaad u quusinaysaa anigu mahisaadoo kale taaariib wa marka allah subxaana watacaala saddex xukun baa meesha yaalla gosankeeda in lagu dhusto inaan markhaatigiisa la qaadan inaynu faajika yahay wa haddii aanu ka soo bogshayni marka jalbiga mar kasta waa lagu dhufanaya waa xaq uu leeyahay qofka la qastay dadka qofkaas wuu sinaystay waa in soo tateeba laguu dhifto waan isagu kaasina markhaati wanaanaad la iman wa ulaaika dulkaas haddaad keliga aragto qofku sinaysanaya waxba hasheegina iskaga tag kadib haddaad tihiin aragtaan inta ku dininisaan iyadoo meesha balaaya ka socoto waxba hasheegina kadib haddii kale saddexdiinaba waana idin garaaco afar haddaad ku aragtaan ku afaad idhahda anigu meeshaa waxaan arkayo waxaan wanaagsanayn saddexdiinaba laydin garaacayo waa kala diidaya dabagelin ina aladiina kuwa mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika intaa dabadeed min bacdi daalika intaa dabadeed wa aslaxuu hagaajiyey camaladooda fa ina allaha alla afuur ilaah dambi dhaafista badan weeye ilaha dambi badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan weeye markaa qofka muminka ah qofka garaaca ee qabta taas ayaa ku dhacaysay weeye imaam abu xaniifa isagu wuxuu qabaa qofka faasiqnimadiisa tawbadda ayay masruuc ku tahay laakin wayabqa marduudu shahaadati abada weligoya markhaati ka aqbal mumin mar haddii ay darajadiisuba siisay qof muslima ah inuu beenta sheego yidhaahdo wuu sinaystay isagoon ku cadaynaynin weligiiba anigu markhaati weydiin maayo waaladiina kuwa yarmuuna ceebeeyaan ku gana sino aswaajahum haweenkooda inta haweenaydiisii cid ugu yimid mar kale ma haysto addoonkaba shuuqa ilaado dunuubbu ku badbaadi karay ila haddii kale sideetanki jeedan ba u yaala waaladiina kuwa yarmuuna ceebeeya aswaajahum haweenkooda ceebaynaya walxaalna ceebaynaya lam yakun aanay u ahaanin lahum ayaga walxaalna ceebaygana lahum lam yakun aanay u ahaanin lahum ayaga shuhadaau markhaatiyo ilaa anfusuhum lafahooda mooyaane shahaadadaasi oo hayru anfusihim waa la oran karaaye ilaa anfusuhum mooyaane kuwaana fashahaadatu axadihim fashahaadatu axadihim mid ayaga ka mida dhaartiisu shahaadada waxaanu ku fasiraynaa alyamiin inay tahay sidaa ugu xooga badan fashahaadatu axadihim mid ayaga ka mida dhaartiisu arbacu shahaadaatin dhaaro afara weeye lilaahi allahu ku dhaarto inahu isagu la min asaadiqiina inuu yahay mid ku run sheegaya arrintaa uu haweenaydiisa ku arkay waxaa la yidhahdaa licaan baa la yidhaahdaayo wuxuu yihi haweenadeydii heel baan ku qabtay isuula haysata laa qadar allah dabadeeto marka arrintaasi dhacdo maadaa ku qabtay haddii uu dhaarahan diigo waa la xadaya deedankii jadal baa lagu dhufanaya haddii kale afar jeer buu ku dhaaranayaa inay iyadoo sinaysanayso arkay buu magaca ilaahay ku maray mar marshanaadkana wuxuu odhanayaa nacdan alle haygu soo bogto haddii aan ruunka sheegay shantaa jeer haddaanu odhan xaddu qadabkii baa qabsanaya arbacu shahaadaatin buu ku dhaaranayaa billaahi inahu la min asaadiqiin markaa way kala dhaqaaq waalkhaamisatu tashanaadna dhaarta shanaadna ana lacnata allaahi alla lacnadiintu calayhi korkiisa inay ahaatay weeye in kaana ah hadduu ahaado min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya mid kamid oo arrintaasi ay been ka ahayd iyana hadday dhaaran weydo waa dhagaxa lagu diro oo ay qaata haddii kale siwalaysu difaacaysa wa u waxaa ka difaacaya canhaa ayada xaggeeda alcadaaba ay alxadda xadka labadan tarbi cadaab baa ilahay ku tilmaamay alcadaaba xadka iyadana waxaa ka ridaya an tashhada faacilka halkaa masarka laga dhalaalinaya wayadra'u waxa ka difaacaya canhaa xaggeeda alcadaaba an tashhada inay dhaarato arbaca shahaadaatin dhaara afar ah ilaahi allayna ku dhaarato inahu isagu la min alkaadibiin afartoo muuran rubtaa ku sheegayana waxaa samaynaysay afaroo lagle korkeenaysaa inuu been ku dhaartay waalkhaamisata wa an tashhada inay dhaarato an tashhada arbacadaas ku cadfan tahay kolka anta shada inay dhaarato ayaa ka difaacaya alkhaamisata shanaadna inay ku dhaarato ana qadab allahi ilaahi calayhiku calayha in kaana hadduu ahaabay min asaabiqiin markaasaa laohanaya qaarsaga finish kir dambe si noqon maayan walowlaa fadlu llah ilaahay fadligiisu calaykum korkiina haddaanu ahaan iyo waraxmatuhu naxariistiisu wa ana allaha alle haddaanu ahaa nin tawaab allaha toobadaqbalida badan ee xakiim ee xikmada u saaxiibkaa iyo xukmkaba aya ayaa idinku dhicilay bu ina aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki toban baa rabbi kaga hadlaya waa qisatu lifki macruuf weeye suurada iyo kutub alxadiidkaba wax lagu yaqaano weeyaan markaa waa qadaf haddii la qadfo qof maaraqayo sheekadani waa sheekadii ku saabsanayd guriga rasuulkay saabatay inaadamku inuu carab dheer yahay oo uu khatar badan yahay oo caaisha umu lmu'miniina radia allahu canha ahlulkiya nimankay maxaa ku yihiin beenta shaqeenalayaasha ahaa waa kasoo macruufa ahay iyo buutaan munaafiqiin iyo qaar iska masaakiin oo muuminiiniba waa ku kasoomiyen ma og tahay markaa qisadani macruuf iska tahayo waxaa ugu noqon doontaa kutubta xadiiskaba allah wuxu uhi ina aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki beenta cusbatun koox weeye minkum idinka idinka mid a cusba waa koox minkum idinka idinka mid a arkaysa laa taxsabuu ha u malaynina hum ifkigaasi sharan lakum kii idin shar badan ha u malaynina walahuwa isagu khayrun lakum kii idin khayr badan wey likulli imriin qof waliba wuxuu leeyahay likulli imriin qof waliba wuxuu leeyahay oo minhum ayaga ka midii maktasaba wuxuu shaqaystay oo min alismi dembi ah waladii midka tawallaa hantay amba mulkiyey kibrahu dembiga intiisa weyn waa cabdillahi bn ubay munaafiqin weynaa waladii midka tawallaa mulkiyey amba hantay kibrahu iftigaasiisa weyn ee minhum ayag minhum xaalu ka mid yahay iyaga lahu kaasina wuxuu leeyahay cadaabun buu leeyahay cadaabkaasoo cadiim weyn marka iyadoo maaragtay kaali u baxday laga guuray bay ahayd qiso macruufa ah, raajici kara insha allah lawlaa hallaa maxay waxa weeye tacdiidiyadu lawlaa minta minkaagu ka dhashay ishbaaxa wowgaasi walowlaa maxaad id samictumuu markaad maqasheen hu istidaasi danna maxay ugu malayn waayeen almu'minuuna kuwa mu'miniinta ahi iyo waalmu'minaatu kuwa haweenka ahi maxay ugu malayn waayeen lianfusihim lafahooda khayra khayr maxay ugu malayn waayeen maxaa damiga xungeeye may dani wanaagsan ka malaysaa lowlaa hallaa maxaad id samictumuu markaad maqasheen hubkaas dana almu'minuuna mu'miniintu maxay ugu malayn waayeen iyo wlmu'minaat bianfusihim khayra khayr maxay ugu malayn waayeen wa qaaluu maxay u odhan waayeen haadaa kan mubiin cad intaa dabadeed caaisha ninka far damba saara waa kaafir waayo uxdayninaya baraa'ada ilaahay uu ku beri yeelay qur'aankiisa waxaad qofka dambe ku tuhma waxyaabaha noocaas oo kalea allah wuxu uhi lowlaa hallaa maxay see u ula iman waaye calayhi ismigan korkiisa maxay ugula iman waayeen biarbacati shuhadaa'a markhaatiyo afara maxay ugula iman waayeen waid lam ya'tuu haddaanay la iman bishuhadaa'i shuhadaa haddaanay markhaatiyo haddii aan lama iman waid lam yaatuu markaanay la iman bishuhadaa'i markhaatiyo fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi alla agtiisa hum kuwa beenaanayaal walowlaa fadlu ullah ilaahay fadligiisu calaykum korkiinna haddaanu ahaanin iyo wa raxmatuhu ilaahay naxariistiisu korkiinna haddaanay ahaanin lamasakum waxaa idin taaban lahaa fidunya iyo waalaakhira labadaba raxmadiisu korkiina haddaanay ahaan walowlaa fadlullahi calaykum iyo waraxmatuhu fidunya waalaakhira lamasakum waxaa idinku taaban lahaa fiimaa kiidani markaa tacliiliye maanta weeyaane fiimaa kii sababtiisa sidaade fiimaa ay fii sababi maa kii sababtiisa waxaa idinku taaban lahaa afadtum aad dhex gasheen afadtum aad dhex gasheen fiihi ismaagaba cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadiim weyn bini aadamku inay khatar badan yihiin munaafiqiintu xil walba ay jireen khatar badan gurigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa waxay yidhaahdeen sina ayaa ka dhacday buu ogtay sinaanuu nabiyullaahi maxamedna ma ogaanin inaa ilaahay waxyi uu ku dari yeelay oo ku daraxay caaisha cid kalena maxaad u malaynaysa adna habar malaha intay saa tidhahdaa qaybay ogsoy waa rasuulkii ilaahay oo khalal gurigiisii la geljiray oo la yidhi wiilkiina ayaa ka dhacday oo uu ka tegey oo uu gooyey wadaadii oo dad kale uu ka weydiiyey intaa rasuulka ilaahay waxba kama ogeyn eetaa waxyga yidhaahay igu sheegin adiguna mid meelahaytooda ayaa tidhaahdaa waxaan soo wejinaya baytayna iga hadayn waa bukaayo ina sixro yimi shukna waana sixray hadda sixirkii nabiyulaahi maxamed la sixray lama garan rasuulka ilaah ma garan ilaa sixrada waxii loo keeno laba malag loo soo diray qofina xagga hore ka wada madaxa agtiisa farsamada laga ah lista waa rajulu madbuuq inka lagu sixray oo sixirkii xaggee kumaa sixray nabiir jira waxay ku yaadaa sixirka waa biiri gacankaasa waa ka dhagax malag baa sheegay mo ilaahay soo tusay soo kacay muxuu sheegay asalka sixirkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ku sugnaa ikraarka qofka uu kirkaro haddii la yidhahdo qofkan waa saaxir lama odran karayo ilaa isagu uu yidhaahdo anigaa waxaa abadan maragya maragbu geli karaya abadan markhaati ma galo haddii maanta qof sixir qofka ku digo hebel baa sixray sixirkeedu sar lama odhan karayo ye waxyaabaha israarkan ku sugi kara ciinaka markaasi furi kari odi waxa uu yidhi id xilligii haddaan ilay waxaa idinku taaban lahaa cadaab id buu cadaabku idinku taaban lahaa talaqawnahu aada isugu dhiidhiidayseen talaqawnahu aada isugu dhiidhiidayseen bialsinatikum caradagiin keenta laysu hayaaminayey oo wataquuluuna aad ka lahaydeen biafwaahihim biafwaahikum afaftiinana aad ka lahaydeen maa waxaad ka lahaydeen laysa lakum aanu idinku sugnaanin bihi isaga qofka muslimkii bimaa laa yacruf waa inaanu ka hadal waxay ila tahay maa laysa wataquuluuna biafwaahikum afaftiinana aad ka lahaydeen maa waxaad ka lahaydeen laysa lakum aanu idinku sugnaanin bihi cilm oo wataxsabuuna aada u malaynayseen hu ifkigaa hu ifkigaa doontaa la sameeyey hayina wax saalan hayina wax fudud aada u malaynayseen waalxaal huwa ifkigani cinda allahi alla agtiisana cadiim mid ku weyn u ahaa tirmidi bay taabatay iyo shaksi nadiif oo daahira walowla ay hallaa falin lowlaa diintan ayada ahayd maaha taxdiidiya walowlaa wahallaa maxaad idxilligu samictumuu aad maqasheen hu beentan iftigan markaad maqasheen qultum maxaad u odhan weydeen maa yakuunu lanaa annaga nooma habboona kaana maxaynu u leenahay nooma habboona kaanada ayaa marna waxay noqotaa naaqis marna taama baa la yidhahdaa imika maa yandafir la macno tahay wa kaana iyo taama ah walowlaa wahallaa maxaad id xilligii samictumu aad maqasheen mubeentan gurigii rasuulka laga sameeyey qultum maxaad u odhan weydeen maa yakuunu lanaa annaga nooma habboona an natakallama inaanu ku hadalno bihaada qayrka oo kale bihaadaa waxan inaanu ku hadallo nooma habboona maxaad u odhan weydeen subxaanak ilaahayow nas subxaana allahi أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله sidaan maxaad oora weyday haadaakan buhtaanu waa been cadiim weyn maxaad ooran weyday yacidukum allah alla wuxuu idinka reebayaa dheh ay yanhaakum ayay ka dhigan tahay yacidukum allahu alla wuxuu idinka reebayaa an tacuuduu inaad ku noqotaan limihlihi kiioo kale oo kale abadaa weligin inaad ku noqotaan in kuntum haddaad ahaateen mu'miniin kuwa mu'miniin ah wayubayin allaahu alle wuxuu caddayn doonaa lakum idinka idin caddayn doonaa alaayaat buu ilaahay idin caddayn doonaa wallaahu alle caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha xukun iyo xikmad ba waa allaha aan qaldamin bimacnaa xakiim buu ku yahay axkaamtiisa sharciyada ah xukun buu ku leeyahay axkaamtiisa qadariyada ah wallaahu caliimun xakiim ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel asclaani waxaa kuwa jecel an tashiica inay ku faafto alfaaxisha xumaanto waa taadiid saddexaad weeye faalis ah oo qofku markuu maqlo hadal xun hadal xun hadduu maqlo waa inaanu jeclaan u ka hadho weeye in aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumaantu inay ku faafto fi kuwa aamanuu alla rumeeye zuhuur kalaami canhum bilqabiix xumaan in laga sheego muminiinta aamanuu lahum fi aamanuu kolka muminiinta katar weye qoola iska ilaali tabaaraka allahu fik lahum waxay leeyihiin cadaaba cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim wa xanuujiya fi dunyaa bay ku leeyihiin iyo waalaakhira aakhira dhexdeedaba yacni qofka muuminka waa in cirdigiisa la ilaaliyo allaahuma ilaa in qalab diineedu jiro ilaahay diinkiisa qaladuu ka galay markaa waa difaacan can diin illaah waa markaa looga sheegi karayo ilaahay diinkiisa la difaacayo qaladka uu qofkanu leeyahay marka waa la tilmaami karaa oo masalada uu ku qaldamay waa in la waadixiyo saasasoo markuu daaciga yahay facala almimbar u khadac ka sheego waa in khaladka la tanbiihiyo oo laga saxo ma marka allah wuxuu leeyahi subxaanau watacaala cadaab bay leeyihiin aliim fi bay ku leeyihin iyo walaakhira wallaahu yaclamu ilaahay baa og wa antum idinku laa taclamuun ma ogsoon dinba ilaahay walow laa fadli llah ilaahay fadligiisu u ahaanin calaykum korkiina ay mawjuudun kii jooga haddaanu ahay iyo wa raxmatuhu alle raxmadiisu korkiina haddaanay ahay raxmadda ilahay korkaada inay ku suga ogin adarsomaad arag rida aad leedihiin amba markay dhasho ilmaha aynu hoos digno neefka geela aad intaad og tahay eege xataa garashadiisu galaadna casmadayna ay ku jirto xashaasi kuma joogsato ilmaha yar maqashayra la hoos fugo kuma joogsato socuna kuma joogsato kirina kuma joogsato lacdina kuma joogsato faraska iyo dameerina kuma joogsadaan limaada fabiraxmati illaahi tarxamu daabbatu biwaladihaa ilaahay raxmadiisa ugu naxariisanaysa ilahay baa raxmadiisa wax jiriyin ogtahay markaasay ilmaheeda ilaali marka haddaanu ku mugaalo calaykum korkiina iyo waraxmatuhu wa ana allaha walowlaa ana allaha alla haddaanu ahanin ra'uuf ilaaha turista badan raxiim ee naxariista badan maxay waxaydin hareeri lahaa waxaydaan ka kicin oo aydaan ka soo waafsan kareen amba lowlaa hada lakana amrun aakhar wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa